أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الغصب هذه مدني أحكام الغصب وبولد أحكام تيديو هل كان شيخ رحمه الله تعالى wuxuu doonay inuu uga hadlo boolida iyo dhaca iyo boobka iyo axkaamta boolidu ay iska leedahay qasbigu wuxuu ka mid yahay waa dulmi akbaru yacni waa dulmi weyn qof bini aadam ah ee muslim ah in maalkiisii iyo xoolihiisii la booliyo oo la dhaco waa dulmi weyn ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa xadiisu اlqudsi wuxuu ilaahay ku yidhi yaa cibaadii innii xaramtu dulma calىa nafsi addoommadaydiiyoy dulmi naftayda ayaan ka xarimay wajacaltuhu baynakum muxarama dulmigana waxaan ka dhigay dhexdiinna mid laga xarimay falaa tadaalamuu hays dulminina nebiga salى اllahu calayhi wasalam khudbadii xajatulwadaac uu ka khudbeeyey waxaa khudbadiisa ka mid ahaa in allaha xarama calaykum dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum ilaahay wuxuu idinka xarimay dimaa'akum dhiigyadiinna inaad dhiig iska daadisaan wa amwaalakum xoolihiinna inaad kala dhacdaan ood kala boobtaan ilaahay waa idinka xarimay wa acraadakum sharafyaalkiinna qof muslima sharafkiisa iyo cirdigiisa in meel looga dhaco ilaahay uu idinka xarimay ka xurmati yowmikum haada sida maantay oo kale oo maalin carafa ay u tahay dhiiggaba ilaahay uu xarimay iyo maalka maalin walba sidaasuu dhiigga iyo maalka ilaahay u xarimay fii shahrikum haada bishiinan dilxaja oo bisha dilxaja la yidhaaho sida ilaahay maalka iyo xoolaha iyo cirdigaba ilaahay uu idinkaga xarimay ayuu bil walba ilaahay idinkaga xarimay fii beladikum haada beledkiinan maka almukarama sida in dhiig lagu daadiyo maal bini aadam lagu dhaco ilaahay idinkaga xarimay ayaa bilaadoo dhanna ilaahay idinkaga xarimay ayu beled alaa hal ballaqtu maydin soo gaarsiiyey diintii iyo xaqii ayuu yidhi nabigu sala اllahu wasalam wabaaraka calayhi qasbiga markaa wuxuu rabaa sheekhu inuu noo tacriifiyo oo uu noo xadeeyo waxa boorida sharcigu uu yahay alqasbu qasbigu luqatan min luqatin xagga luqada akhdu shay-i shay qaadidiisa wey dulman min dulmin dulmi lagu qaado luqada carabiga qasbiga waxaa loo yaqaanaa waa shay in dulmi loo qaado wa sharcan min sharcin xagga sharcigana istiilaa-un qabsashow calaa xaqi اlgayri غayrka xaqiisii la qabsado xaqulgayr in la qabsado bigayri xaqin xaq gayrkiisna loo qabsado xaq darro in loo qabsado xuquuqda qof kale uu iska leeyahay in xaqdarro loo qabsado xaq darro loo boobo kaasaa sharcigu u yaqaanaa gasbi xadiiskii bukhaariga waxaa ku yimid oo nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi waladii nafsii biyadihi laa yأkhud axadu shayئa ilaa jaaءa bihi yowma اlqiyaamati yaxmiluhu calىa raqabatihi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam xadiiskii bukhaari wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih ilaah baan ku dhaartaa subxaanahu wa tacaala nafsadaydu yaddiisa ay ahaataye laa yأkhudu axadu shay-a qof shay ma qaado oo dulmi uma qaado ilaa jaaءa bihi shaygaasuu la yimaadaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shaygii uu dulmiga u qaaday ayuu la yimaadaa yaxmiluhu calىa raqabatihi isagoo qoorta ku sida shaygii uu dulmiga u qaaday isagoo qoorta ku sida ayuu qiyaamaha imanuu yiri nabigu salى اllahu calayhi wasalam marka qasbigu waa dulmiga la galo midka ugu weyn <coughs> suuraة اlgasbi haadihi tani suuratu lqasbi tani waa boobka iyo dhaca muuqaalkiisiiu qaabka uu ku suurtogeli karo boobka iyo dhacu suuratu lqasbi buulida suuraddeedii an yarkaba zaydun zayd waa inuu koro daabbata camrin camar daabaddiisii waa inuu koro bigayri idnihi idni camrin camar idankiisa la'aantiis waa inuu daabaddii camar uu koro asagoon ka fasax qaadan wuxuu kaaga soo qaatay aqalu suwar suuradaha ama muuqaalada boolidu ay ku dhacdo midda ugu fudud waa qasbi iyadu boolihii noqon waxaa weeye gaari qof kale uu iska leeyahay isagoon kuu fasixin raallina aan ka ahayn ayaad gaarigiisii kortay waa qasbi booli waa xaaraam maxaad noqone waxaa kugu rumoobaya wasfiga iyo tilmaanta kaasib nin wax dhacay ayaad noqon qof faraskiisa uu iska leeyahay ama yacnii rati uu iska leeyahay faraskiisii iyo ratigiisii ayaad kortay bikayri idnihi isagoon kuu idmin raallina aan ka ahay fa anta kaasibu waxaa tahay ruux wax dhacay oo wax booliyeyo <clears throat> sheekhu hadda sida uu nidaamka uu ku socon jiray kitaabka qasbiga intaasuu ku soo gaabiyey wuxuu sheegi jiray yacni baab walba arkaantiisuu sheegi jiray arkaantiisii kalma uusan noo sheegin laakiin arkaantiisa culimmada fuqahadu waxay ku sheegaan saddex rugni saddex rugni inuu iska leeyahay haasib maqsuub iyo maqsuubu minhu haasib maqsuub iyo maqsuubu minhu saddexdaa rugni ayuu qasbigu iska leeyahay haasib waxaa la yidhaah qofka wax dhacay ama wax booliyey maqsuubna waxaa la yidhaha xoolihii la dhacay xoolaha la dhacana waxaa la yidhaha maqsuub maqsuubu minhuna waxaa la yidhaha shaksigii wax laga dhacay shaksigii wax laga dhacay wax laga booliyana waxaa la yidhaha maqsuubu minhu waxaa kaloo sheekhu uusan sheegin xukmu lqasbi boolida xukunkeeda xukmu lqasbi waxaa weeye ataxriim waa xaaraan midda kale axkaamta ka ratibmaysa iyo axkaamta ka dhalanaysa boolida waxaa ka mid a qofku wixii uu soo booliyey oo uu soo dhacay fayajibu calayhi alraddu waxaa waajib ku noqonaya inuu qofkii uu ka soo dhacay uu shayga u celiyo waajibu hadduu shaygii talfo wixii uu soo dhacay way ka talfeen oo gacantiisii ku baabi'een gacantiisa haddii shaygii uu ku baaba'o shaygaas waxaa loo kala qaadi laba shay imaa mihliyun wa imaa mutaqawimun inuu yahay shay mili ah ama inuu yahay shay qiimo leh miligana kutubteennii hore ayaan ku soo baranayo maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaasa salamu fiihi waa wixii la miisaamo ama la beego salamkuna uu ku bannaan yahay ayaa waxaa la yidhaha mithli hadduu marka shaygu uu yahay shay la beego sida loor beriisa ah oo kale sonkortii oo kale wax la miisaamo hadduu yahay sonkortii oo kale waxaa waajib ku ah shaygii oo kale inuu celiyo hadduu shaygii gacantiisa uu ku baaba-ay beriisuu qof ka dhacay oo uu ka booliyey beriiskiina ma hayo beriiskii intuu la ekaa intii oo kale laga rabo shay la miisaamo hadduu ahaa shaygiina gacantiisa uu ku baaba miisaankii oo kale waa inuu celiyo intuu miisaanku ahaa hadduu shaygu mutaqawim ahaa shay la miisaamana uusan ahayn shay la beegana uusan ahayn oo shay mutaqawima uu ahaa waxaa waajib ku noqonaya aqsa alqiyam qiimaha uu soo maray shaygu qiimihii ugu sarreeyey waa inuu bixiyo tusaale ahaan neef geela ayuu qof uu ka dhacay ama gaariyuu qof ka dhacay gaarigii lamana beego lama miisaamo geelina waa sidaas oo kale waxaa waajib ku noqonaya aqsa alqiyam gaarigiina wuu talfay geeliina gacantiisuu ku talfay waxaa waajib ku noqonaya gaariga iyo geela qiimaha uu suuqa ka soo maray qiimaha ugu sarreeya inuu ninkii dib ugu celiyo ayaa waajib noqonaya ashufcatu haadihi middani axkaamu shufca tani waa shufcada axkaamteedii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo shufcada iyo axkaamta ay iska leedahay ashufcatu shufcadu luqatan min luqatin xagga luqada addamu isku geynu shay shay kale lagu biiriyo oo loo geeyo ayaa waxaa la yidhahaa shufca waa hadduu shay shay kale uu ku biiriyo ku biirintaasa waxaa la yidhaha xagga luqada carabiga shufca wa sharcan min sharcin xagga sharcigana shufca waxaa la yidhaha xaqu tamallukin milkin xaqeedii wey milkintaasoo qahriyin ee qasab loo nisbeeyey waa qasab xaq aad u milkinayso qasab xaq aad ku milkinayso xaqaasoo yahbutu sugnaanaya lishariiki kii shirkada ahaa u sugnaanaya shariigaasoo alqadiimi ee horreeyey cala shariiki kan kale oo shirkada dushiisa ugu sugnaanaya shariigaasoo alxaadisi ee soo dariyey fii shay dhexdiisa uu ku sugnaadaa xaqaas shaygaasoo mulika la milkiyey bicwadin bedel qaadasho wixii lagu soo milkiyey ayuuna xaqaas shufcada uu ku sugnaadaa shufcada sheekhu wuxuu ku tacriifiyey sharcigu siduu u yaqaano waa xaqu tamallukin milkin xaqeedii tamallugaasoo qahriyin ee qasab loo nisbeeyey yacni shufcadani mar walbaba waxay dhex gashaa laba qof tusaale ahaan boos ay isla lahaayeen ayaa qofaa booska wuxuu iibsaday niskiisii nin kaleu ka iibiyey shariiggii qadiimka ahaa wuxuu xaq u leeyahay ninkan cusub oo niska laga iibiyey inuu yidhaaho waxaan kuu celinaa qiimihii niska aad ka bixisay qasabna waa kaaga milkinaa niska waxyaalaha sharcigu jideeyey ka midta maadaama saaxiibkii aniga shirkada ilaa ahaa aada niskiisii ka iibsatay dabeecaddaadana anaan iskeeni karin lannahu yacnii masaalixda loo jideeye shufcada waxaa ka mid a ah, qofku shariigan cusub waxaa laga yaabaa inaysan isdabeecad oqoonin inaysan isdhaqan oqoonin mucaamaladiisa inaysan yacnii isku fahmin ayaa dhici karta qofkan marka wuxuu leeyahay saaxiibkayga maadaama ninkii shirkada iga lahaa niskiisii uu kaa gatay niskii qasabaan kaala wareegi lacagtaadiina ho a u celinahay lacagta lacagta uu ka siiyey ayuu u celin lidaalika waxaa weeye culimmada fuqahadu waxay yidhaahaan aلtamalluku اlqahriyu xaraamu ilaa fi shufca yacni qof in qasab wax looga milkiyo waa xaaraam ilaa masأalaةu shufca mahane masأalaةu shufca unbaa sharcigu ogolaaday qof in la yidhaaho qasabaan wax kaaga milkina qasab ayaan wax kaaga milkina inta kale cuquudda kale waxay sharcigu uu ku xidhay ikhtiyaar cuquudda kale ha noqoto ijaaradii ha noqoto yacnii hibadii beecii kulli cuquudda kale waxaa lagu dhisay ikhtiyaar qofka ikhtiyaarkiisa <coughs> laakiin shufcada waa halka mas'alo oo sharcigu oggolaaday in qofka qasab wax looga milkiyi karo aلtamaluku اlqahriyu xaraamu ilaa fi shufca qasab in qof wax looga milkiyo waa xaaraam ilaa masalada shufcada maahan walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi wa sharcan min sharcin xagga sharciga xaqu tamallukin milkin xaqeediiwo milkintaasoo qahriyin qasab loo nisbeeyey xaqaasoo yahbutu lishariiki kii shirkada la ahaa u sugnaanaya shariigaasoo alqadiimi horreeyey cala shariiki shariiga dushiisana ugu sugnaanayo shariiggaasoo alxaadiثi soo dariyey shariiga xaadidka maxaa loola jeeda waa ninkan cusub ninkan cusuboo niska laga iibiyey fii maa shay ayuuna xaqaasi ku sugnaada shaygaasoo mulika lagu milkiyey biciwadin bedel qaadasho lagu milkiyey shufcadu waxay gashaa maamulika bimucaawada wax lagu milkiyey yacni kala bedel qaadasho booskani ninkan waa la wareegay kanina lacagu la soo wareegay noocaasay gashaa shufcada <coughs> fii maamulika biciwadin la yidhi maxaa baxay waxaa baxay fii maamulika mulika biirhin wixii dhaxal lagu milkiyey taa shufca ma gasho ama maamulika bihibatin wixii hibe lagu milkiyey oo qofka loo hibeeyey lagama shufcaysan karo tusaale ahaan qofkii adiga saaxiibkaaga booska aada shirkada ku ahaydeen niskiisii qofkan u hibeeyey niskiisii qofkan kama iibsana uu u hibeeyey ma dhihi kartaa qasaban kaaga shufcaysana shufca ma gasho masaladaas oo kale shufcadu waxay khaas ku tahay fii maamulika biciwad wixii wax lagu kala bedel qaatay un baa la kala shufcaystaa laakiin wixii qofkani dhaxal ku soo galay ama hibo ku soo galay ama sadaqo ku soo galay kama shufcaysan kartid arkaanu shufcati haadihi tani arkaanu shufcati tani waa shufcada arkaanteedii halkan sheekhu wuxuu ka gudagelay shufcadani arkaanta sharcigu uu ku dhisay arkaanu shufcati shufcada arkaanteedu alaaatun saddex wey shafiicun qofkii wax shufcaysanaya qofkii wax shufcaysanaya maxaa loola jeedaa waa qofkii dhahaya aan kuu celina aan kuu celinaa qofka dhahaya shafiican wa mashfuucun mid wax laga shufcaysanayo kan wax laga shufcaysanayo maxaa loola jeedaa waa ninkan cusub oo lacagta loo celinayo kan lacagta loo celinayo waxaa la yidhaha mashfuuc maya wa mashfuuc waxaa tidhaahaa kii la shufcaysanayo waa booskii naftiisii wa mashfuucun mid la shufcaysanayo waa booskii naftiisii oo lala wareegayo ayaa la yidhaha mashfuuc wa mashfuucun minhu shaksigii xaggiisa wax laga shufcaysanayo kana waxaa loola jeedaa qofkii booska iibsaday oo lacagta loo celinayo mashfuucu minhu kii lacagta loo celinayo mashfuucuna waa booska naftiisii mashhuur shardu shafiici haadaa midkani shardu shafiici kii wax shufcaysanayay shardigiisii halkan sheekhu wuxuu doonayay inuu ka bilaabo rugni walba shuruuduu iska leeyay qofkan dhahaya lacagaan kuu celin ee booskiina waa qasabaan kaala wareegi shuruudda uu iska leeyay shardu shafiici qofka wax shufcaysanaya shardigiisii kownuhu kownu shafiici shafiica ahaanshadiisa wey shariikan nin shirko la ah ninkii hore inuu yahay waa shardi kii hore oo booska iibsaday inuu shirko la ahaa jiray waa shardi maxaa baxay waxaa baxay idaa kaana jaaran hadduu deris la ahaa faالshufcaةu laa tadkhulu fi اljiwaar derisku isma shufcaysto deris isma shufcaysta waxa isshufcaysta waa shurakada dadka wax isla lahaa oo shurakada ahaa ayaa shufcada maaragtaahay ay gashaa mooye tusaale ahaan qofkan deriska adiga kula ah booskiisii u iibsaday booskana shaqo kuma lihid deris wey bis booskiisuu iibsaday haddaad tiraahid ka warran qofkan aad ka iibsatay oo booska laga iibiyey qasabaan lacagtii kugu celina suurtagal maaha taas الشhafيiع waxaa shardiga kownuhu shariikan inuu shariik yahay shardigu shuruud الmaشhfuuci haadihi tani shuruudulmashfuuci shaygii la shufcaysanayay shuruudihiisii waa shaygii naftiisii shaygii la shufcaysanayey shuruudaha uu iska leeyahay shardulmashfuuci shaygii la shufcaysanayey shuruudulmashfuuci shaygii la shufcaysanayay shuruudihiisii halaaatun saddex wey saddex shardi uu iska leeyahy an yakuuna shaygu waa inuu ahaado mimaa yuladii xaggiisa waa inuu ka mid ahaado yaqbalu huwa maaguba aqbali kara alqismata qaybin waxaa shardiga shayga la kala shufcaysanayo shay laba shay u qaybsami kara waa inuu shaygu yahay haddii shaygii haddii laba qaybood loo qaybiyo manfacadiisii ay baaba-ayso oo aan ba cidno ku nafcin karin shufca ma geli karto markaas tusaale ahaan waxay iska lahaayeen boos labadoodan waxay isla lahaayeen aan laba qof u qaybsami karin waxay ku miaaliyaan culimmadu ka xamaamin sagiir meel musqul yari ka dhisnaan karto musqushaasay shirko ku ahaayeen labadoodana hal musqul meel laga dhisi karo ayay shufco ku ahaayeen midaa marka niskiisii iibsaday xaqiisii oo niska ah ayuu iibsaday nin kaluu ka iibsaday nin kalun kaluu ka iibsaday ma dhihi kartid qasaban lacagtii kuugu celinoo waa kaa shufcaysana leannu kanoo kale shufca ma gasho leannu haddii la yidhaaho musqushan ha la qaybiyo maxaa ka soo haray ciday nafci u yeelanayso ma leh qof walba qismiga uu qaatay inuu ku nafcin karaa shardi ah marka wixii aan qismo aqbali karin shufca ma gasho wa an yakuuna waa inuu ahaado shayga la kala shufcaysanayo mimaa iyoladii kii waa inuu ahaado laa yunqalu aan laga rari karin oo min alardi dhulka xaggiisa aan laga rari karin waa inuu ahaado waxaa kaloo shardi ah shayga la kala shufcaysanayo inuu noqdo hanti maguurto ah oo aan la rari karin oo garabka aan la saaran karin wixii la rari karo oo la qaadi karo shufca ma gasho shufco ma gasho tusaale ahaan alaab gaari iyo waxyaalo aada shirko ku ahaydeen qofkan ayuu gaarigii iyo alaabtii iyo qaybtiisii uu nin kale ka iibiyey haddaad tidhaha ninkan cusub lacagtii aan kuu celin maya ma dhici karto gaariga iyo alaabta iyo waxyaalo la qaadi karo shufcadu waxay gashaa maguurtada sida boosaska iyo wamaa yatbacuhaa hantida maguurtada iyo wixii raaca wamaa yatbacuhaa maxaa loola jeedaa guryihii ka dhisnaa gurihii ka dhisnaa guryaha ka dhisnaa iyaguna waxay taabic u yihiin shufcadu way geli waxay taabic u noqonayaan dhulkii tusaale ahaan adiga iyo ninkan kale waxaad shufco ku ahayseen boos dhisan boos dhisan ayaad shirko ku ahaydeen booskii dhisnaa shirkada ku ahayde nisuu iibsaday niskiisii asagaa iibsaday kan cusubuu ka iibiyey lacagtii waad u celin kartaa guryaana ka dhisan gurihii laamyeriya saaran waxbaa saaran garabka la saaran karo laakiin ashyaadani shufca way geli shufco waxay u geli waa taabic lilardi dhulkii iska raacaya ilaa dhulkii ay ka dhisnaayeen kama harayaan dhulkii raacaya marka wuxuun taabacnimo iyo raacid shufca ay u gasho mooye shufcadu waxay khaas ku taha maguurtada ah ilaa wax taabic ah oo markaa hantidii maguurtada iska raacay sida guryaha dhisan mooye wa an yumlaka waa in shayga markii hore lagu milkiyey biciwadin bedel qaadasho waxaa kaloo shardi ah shaygan markii hore waa in bedel qaadasho qofka uu ku soo galay iibsi beec waa inuu ku soo galay watii aan soo marnay oo tacriifka iyo qeexidda aanu ku soo qaadanay haddii qofkani dhaxal shayga uu ku helay ama sadaqo ama hibo uu ku helay lagama shufcaysan karo shardu lmashfuuci minhu haadaa midkani shardu lmashfuuci minhu shaksiga oo laga shufcaysanayo xaggiisa shardigiisii wo halkan sheekhu wuxuu uga hadlay qofkii wax laga shufcaysanayo waa qofka lacagta loo celinayo qofka lacagta loo celinayo shuruudihiisii shardu lmashfuuci minhu shaksiga xaggiisa wax laga shufcaysanayo shardigiisii ta'akhuru sababi milkihi shaksigan milkintiisa milkintaas sababkeeda gadaalmariddiisii wey can sababi milki shafiici qofka wax ka shufcaysanaya milkigiisa sababtiisa uu ka dambeeyey oo uu ka gadaal maray shardigu waxaa shardiga qofka wax laga shufcaysanayo sababu milkigiisu inuu ka dambeeyey qofkan ka shufcaysanayo waa inay kala dambeeyeen shardigu tusaale ahaan labadiina booskan aad isla lahaydeen saaxiibka ama ninkii shirkada kula ahaa nin kaloo cusubuu niskiisii ka iibiyey adaa ka horreyso ma isaguna waa kaa dambeeya milkigiisa uu kaa dambeeya kaasoo kalea shardi ah amaa shaygii haddii hal mar la wada milkiyey ninkanina shufco kuma laha ninkan kale isaguna kuma laha wixii hal mar la wada milkiyey shufca ma gelayso suuraةu shufcati haadihi tani suuraةu shufcati tani waa shufcada muuqaalkeedii tusaalaha iyo miثaalkii shufcada suuraةu shufcati shufcada muuqaalkeedii an yakuuna bayna zaydin wa camrin zayd iyo camar dhexdooda daaru waa inuu guri ahaado guri isla lahay fa zaydun zayd waa inuu gado xisatahu xisata zayd zayd nasiibkiisii minhaa min addaar daarta xaggeeda xaal nasiibkaasi uu ka ahaa nasiibkii uu guriga ku lahaa zayd waa iska iibiyey wuxuuna ka iibiyey min bakrin nin bakr la yidhaahu ka iibiyey fayaquula bakrun bakaraa wuxuu leeyahay fayaquula camrun camaraa wuxuu leeyahay waa shariigii hore ninkii hore shirkada ahaa libakrin bakarkan cusub oo booska iibsaday wuxuu ku leeyahay akhadtu xisataka nasiibkaagii aada iibsatay waa qaatay bishufcati aan kaaga qaatay qaybtii aada iibsatay oo shariigaygii hore aad ka iibsatay waan kaa qaatay mana hadli karo isagu lacagtaadii hoo weybis لأnn hore waxaan usoo tacriifinay waa tamaluq qahri ah milkin oo qasaba wey xaquna sharciguna wuxuu baneeyey tamaluq qahriga ah, waxaa ka jira masalatu shufca masalatu shufca wey wayaqbida bakrun bakarna waa inuu ka qibdooda ahamana bakarna waa inuu lacagtii qibdooda ilaahay hadda lacagteedii isi ow amase yardaa ama bakar waa inuu raalli ku noqdo bikownihi kowni hamani lacagta ahaanshadeedaoo fii dimati camrin camar qoortiisa ay ahaato ama inuu raalli ku noqdo anaa ku siinayo dayn igu yeelo hadduu raalli ka noqdo biso raalli hadduu ku noqdo deynkii deynkaasuu sugana aw amase yaqdiya waa inuu xukumo lahu licamrin lahu licamrin camar waa inuu u xukumo alqaadi qaaligu waa inuu u xukumo bishufcati biakhdi shufcati shufcada qaadashadeeda ama ninkan lacag lama siinin bakar waa kaa daynsanoo qoorteyda ku uuna ma dhihin laakiin maxkamadaa la maxkamadaa la oo qaadigiiyaa shufcada u xukumay camar shufcadii camaru anigaa kuu xukumay qaado haddii camar shufcadii loo xukumay lacagtii inuu siiyo markaa gacanta uu ku qabto shardi ma ahan liannahu qaadi iyo maxkamad haddii la hortegey maxkamaddaad damaanaysa ninkan lacagtiisa hadhow iyadaa laga raba inay ka soo qaato qaaligaa laga rabaa inuu ka soo qaado mar walbaba marba haddii maxkamadda iyo dowladda laisla tegey lacagtii xataa hadduusan gacanta ugu shubin maxkamadda iyo qaadigaa damaanay isagaa laga rabaa inuu ka soo qaado lacagti alqiraadu haadihi middani axkaamu alqiraad isla biic mushtarkii axkaamtiisiiwo qiraadka iyo biic mushtarka oo laysla samaysto axkaamtoodu rabaa sheekhu halkan inuu ka galo alqiraadu qiraadku luqatan min luqatin xagga luqada mushtaqun waxaa laga soo dhambashay min alqardi wa huwa qardigu alqadcu goyn qiraadka asal ahaan waxaa laga keenay qardi qardiga macnihiisuna waa wax la gooyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana qiraad waxaa la yidhi towkiilu maalikin qof maaligoo hanti iska leh wakiilashadiisiiu bijacli maalihi maalkiisa yeeliddiisii uu wakiil uga dhigto biyaddi aakhara nin kale gacantiisii in maalkiisii uu yeelo liyatajira shaksiga kale si uu ganacsi ugu sameeyo fiihi fii maalihi maalkiisa si uu ganacsi ugu sameeyo walxaal uu ganacsi ugu samaynayo aribxu ribxa iyo faa'iidaduna mushtarakun uu yahay mid la wadaagsaday beynahumaa labadan shaksi dhexdoodana ribxa loo wadaagsaday tana sharcigu u yaqaanaa qiraad qiraad sharcigu wuxuu u yaqaan tawkiilu maalikin qof maaligoo hanti iskale wakiilashadiisii wey bijacli maalihi maalkiisa yeeliddiisiina uu wakiishay biyadii aakhara nin kale gacantiisii uu yeelay maalkiisii liyatajira ninkan kale inuu ganacsi ugu sameeyo fiihi fii maalihi maalkiisi inuu ganacsi ugu sameeyo uu gacantiisa u yeelay walxaal uu gacanta ugu yeelay arribxu ribixiina mushtarak inuu yahay ribixa mid la wadaagsaday baynahumaa labadan shaksi dhexdooda ribixii la wadaagsaday sheekhu wuxuu ku yidhi xagga sharciga qiraad waxaa la yidhaha qof hanti haysta waa inuu maalkiisii qof kale u wakiisho oo gacanta uu u geliyo oo yidhaha maalkaygii adigan kuu wakiishay ganacsi iigu samee faa'iidadana markaa ay wadaagaan faa'iidada waxay ku wadaagayaan calaa xasabi alitifaaq waa sidii ay ku heshiiyaan faa'iidada waxay ka dhigan karaan nis iyo nis waxay ka dhigan karaan faa'iidada inuu yidhaaho adigu saddex meelood hal meel qaado ana laba meeloan qaadana ama inay ku heshiiyaan arbaac yacni faaidada rubac qaado halaaثatu arbaacna saddexda rubacna anaa qaadanayo wax mar walba unsay ku heshiiyaan heshiiska sharcigu iyagu u daaye ma xadidin sharciga heshiisku labada qofu u daayo mooye ma uusan xadidin sharcigu sharcigu keliya wuxuu qabaa in faa'iidada la wadaago qaabka loo wadaagayana ayagaa sharcigu u daayay labada qof ayagaa khiyaar leh marka labadan qof waxa weeye qofna hanti uu leeyahay oo maal uu leeyahay qofna muruquu haystaa muruq ayuu haystaa iyo maskax ganacsi ah waa nin sabooloo yani hanti ma haysto laakiin muxuu hayaa muruqii iyo maskaxdii maskaxdii ganacsiguu yaqaanaa muruqiina waa leeyahay oo maalkii uu ganacsi ugu samaynaa ninkana waxaa weye waa nin hantiila laakiin ama firaaqo uma hayo lacagtii uu ganacsi ku sameeyo ama duruqu tijaara iyo qaababka loo ganacsaduusan oqoonin waxba uun ku kalifayo daruuro inuu qof kale maalkiisii uu u dhiibo ninkana muruqiisa iyo maskaxdiisa ayuu ku shaqayn <clears throat> arkaanu lqiraadi haadihi tani arkaanu lqiraadi isla biic mushtarka arkaantiisii arkaanuulqiraadi qiraadka tiirarkiisii sitatun lix wey maalikun qof wax milkiyey waa kii hantiilaha ahaa wa caamilun shaqaale waa kii maalka la yidhi adigu muruqa iyo maskaxdaad leedahay la yidhi iyo wa maalun maalkii waa hantidii hantidii loo dhiibay wa camalun shaqadii waa shaqadii la qabanayay wa ribxun faa'iidadii wasiiqatun hadalkii labadooda dhex maraya lixdaas rugni ayaa qiraadku uu iska leeyay shardu maaliki maali اlqiraadi maalka beec mushtarka qofkii iska lahaa shardigiisii qofka maaligaahee qof lacag u dhiiban kara oo dhihi kara ganacsi noogu samee faa'iidadana waan wadaagaynaa shuruuduu iska leeyay shardu maaliki maali اlqiraad maalka beec mushtarka qofka milkiyey shardigiisii sixatu mubaasharatihi mubaasharati lmaalik shaksigaa maaligaa la saaxiibidiisa ansixiddeedeew maa shay inuu la saaxibo ay ansaxayso shaygaasoo qaaradda uu qofka kale kala beec mushtaray fiihi shayga dhexdiisa uu kala beec mushtaray waxaa shardi ah qofkan hantiilaha ah waxa uu qofka kale u wakiilanayo oo uu leeyahay maalkaygan beec mushtari igu samee inuu asagu horta waxa samayn karaa shardi ah asaga inuu waxa samayn karo oo beeca asagu uu samayn karo waa shardi oo sharcigu uu u ogol yahay inuu beeciyo tijaaro uu sameeyo waa inuu qofka sharcigu u ogol yahay maxaa baxay dad badanoo waxaan soo marnay dhowr goor sharcigu uusan u ogolayn beeca waxaa ka mid a ah asibyaan sakiiradii qiraadka ma geli karaan waxaa ka mid a ah majaaniinta dadka waalan qiraadka ma geli karaan waxaa ka mid a ah kii safiiha ahaa safiihi isagana dowladdu xayiraad hantidiisa ay ku soo rogtay aa ka mid a dadkaasoo dhan yacni heshiiska qiraadka ma geli karaan لأnno iyagii naftoodii uusanba ka ansixin beeci beeci iyaga naftooda uusan ka ansixaynin laakiin waxaa laga soo reebaa oo culimmadu shardigan ay ka soo reebaan صixatu mubaasharatihi maa qaarada fiihi waxay ka soo reebaan masأalaة الأcmى indhoolaha masaladiisii indhoolihii asaga sidaan soo marray beeciisi ma ansaxayo لأnno isagu waxu ma arkay inuu qof u wakiisho maahan beeciisi ma ansaxayo laakiin isagu hantidiisa qof waa u dhiiban karaa hantidiisa qof waa u dhiiban karaa marka masaladaas maxaa meesha ka soo baxday qof beeciisa uusan ansixayn laakiin hantidii qof kale u dhiiban kara oo dhihi kara ganacsi igu samee waa masalaة اlacma indhoolaha masaladiisi shuruudu caamil اlqiraad haadihi tani shuruudu caamil اlqiraad isla beec mushtarka qofka ka shaqaynaya qofkaa shuruuddiisii qofka qiraadka shaqaalaha ka noqonaya oo muruqa iyo maskaxda iska leh qofkaasi shuruudaha uu iska leeyahay ayuu sheekhu inoo sheegay shuruudu caamili اlqiraadi isla beec mushtarka qofka ka shaqaynaya shuruudihiisii alaaatun saddex wa shaqaalaha saddex shardi ayuu leeyahy sixatu mubaasharati tasarufi tasarufka la saaxiibidiisii ansixitaankeedii tasarufkaasoo alma'duuni fiihi tasarufka dhexdiisa loo idmay linafsihi naftiisa uu ugu tasarufi karo waa shardi waxaa shardi ah tasarufkan iyo beecan iyo ganacsigan loo fasaxay qof sharcigu u ogol yahay inuu yahay waa shardi ilaa dad badan waxaan soo marnay sharcigu tijaarada iyo beeca iyo uusan sharcigu u fasixin oo tusaale ahaan maxaa ka mid a indhooloo kale indhoolo inaad hanti u dhiibto lacag u dhiibto tiraaho qiraad heshiis qiraadaana dhex maraya ganacsi noogu samee de isagiiyaaba beeci loo diiday sida in badan aan soo marnay qofu u wakiilan karaa laakiin beeciisu waa ansaxay markii dhoole isaga yacnii looma dhiibi karo maalkii qiraadka laakiin isaga waxaan soo marnay inuu qof u dhiiban karo isagao qof inuu dhiiban karo hantida waan soo marnay laakiin isaga in dhoolihii hanti loo dhiibto la yihaaho beec mushtar ku samee ma ansaxay waxaa kaloo meeshaa ku baxay safiihii sabigii majnuunkii dadkaas oo dhan iyaguna ma noqon karaan caamilu اlqiraad wa tacyiinuhu tacyiinu اlcaamil qofka shaqaalaha cayinidiisii in la cayinoo la magacaabana waa shardi maxaa baxay oon ansixaynin haddaad tidhaaho qaaraltu axada haadihi اljamaaca jamaacadan qof ka mid ahaan hantidaydii u dhiibay si uu ganacsi noogu sameeyo ma ansaxayo taas qofka waa inaad mucayan yahay adigan kuu dhiibay hebelow adigan kuu dhiibay waa inaad tidhaahdo qof mucayan u noqdo waayo istaqila qofku waa inuu la madax bannaan yahay bilcamali shaqadii shaqada inuu la madax bannaan yaho shaqada la gooni noqdo loo madax banneeyo waa shardi haddii shardi lagula xiro inuusan shaqada u madax bannaanayn oo maalan la yidhaaho maalkan waan kuu dhiibay laakiin bishardi wiilkaygan inuu maalka gacanta kugula hayo wiilkiisuu raaciyey ma ansaxayo heraadka qofka in shaqada loo madax banneeyo waa shardi laakiin wixii ah calىa sabiili الmusaacada laa calىa sabiili alاshtiraad <clears throat> qofkii yani musaacado wiilkaygaa kuu kaalmaynaya waa ansaxay wiilkaygaa kuu kaalmaynaya haddaad tidhaahid waa ansaxe laakiin shardi haddaad ka dhigtid oo tidhaahid bishardi hantida iyo tasarufka iyo dhaqdhaqaaqaaga inuu wiilkaygu gacanta kugula hayo ma ansaxayo taas wixii musaacadaha horgooye wa an yastaqila waa inuu la gooni noqdo la madax bannaan yahay bilcamali shaqadii shuruudu maali lqiraadi haadihi tani shuruudu maali lqiraad maalkii beyc mushtarka shuruudihiisii wo maalka beyc mushtarka lagu samaynayo shuruudaha sharcigu uu shardiyey shuruudu maalilqiraadi maalilqiraadka shuruudihiisii alaaatun saddex wo an yakuuna maalka beyc mushtarka lagu samaynayo naqdan lacag waa inuu yahay oo khaalisan ee saafi ah lacag saafiya marka kutubtu ay leeyihiin lacagihii horeo la isticmaali jiray daraahim iyo danaaniiray ahay waxaa jiri jiray daraahim la yihaaho makshuusha daraahim yacni aan ahayn fido khaalisa oo bir iyo fido iyo waxyaalo laysku sameeyey taasaa laga laga ixtiraasi oo meesha ku baxay ilaa kutubtan waxaa la qoray lacagahan cumlada ah ka hor marka naqdi khaalisa waa inuu yahay lacagtu hadday dahab tahay tusaale ahaan dinaarkii waa inuu yahay dahab khaalisa waa inuu yahay laakiin maqaama naqdi hadda maxaa istaagaya lacagihii dahabka iyo dinaarka lacagahan aan isticmaalno ayaa booskeedii kacaya sidai zakadiiba aan kusoo marnay sidii zakadii aanu kusoo qaadanay an yakuuna waa inuu yahay naqdan lacag lacagtaasoo khaalisan ee saafi ah naqdan la yidhi maxaa baxay lacag badeecada haddii markii hore aad u dhiibto qof kow qiraadkii waxaad ka dhigtay bilowgiisiiba badeeco ma ansaxayo qofka inaad lacag gacanta u geliso wa an yakuuna waa inuu ahaado naqdigu lacagtu waa inuu ahaado macluuman lacag la ogyahay lacagta qofka gacanta aad u gelinayso lacag laisla ogyahay waa inuu ahaado jinsan min jinsin xagga jinsiga lacagta waa in la ogyahay wa qadran min qadrin qadarkay la eg tahay lacagaha yani jinsigeeda ma dolara ma dahaba waxaad gacanta u gelisay maxay yihiin wa qadran min qadrin xagga qadarkana waa in la ogyahay ma boqol dolara ma kuna ma toban kuna maxay tahay waxa gacantaad u geliso wa sifatan min sifa xagga tilmaanta lacagteedana waa in la ogyahay lacagihii hore tilmaamahooda waxaa ka mid ahaa yacni in la yidhaaho danaaniir mukasara danaaniir mukasara ah waa lacagta qiimaheeda uu liito lacagaha diinaarka oo qiimahooda uu liito sifadeeda iyo danaaniir saxiixa haddii la yidhaahdo waa lacag diinaarahoo qaali ah sifada saasaa loola jeeda wa an yakuuna waa inuu ahaado naqdigu lacagtan mucayanan waa inuu noqdo lacag la cayinay oo la magacaabay waa inay lacag la cayinay oo la magacaabay la yidhi maxaa baxay hadduu yidhaaho qaaraltuka calىa ixda suratayni yacnii labadan boorso labadan boorso lacagaha ku jira mid ka mida ah, ayaad beecmushtar aan kuugula heshiiyey inaad ku samayso laba boorso lacag waa agta ka dhigo labada boorso mid ka mida ah, huu yidhi ma ansaxayso waa inuu yidhaaho middan lacagtan kunkan labada kun sida sidaa waa inuu ugu cayino shardigu biyadi اlcaamili wa an yakuuna naqdigu lacagtuna waa inay ahaato biyadi اlcaamili shaqaalaha gacantiisana waa inay lacagtu ay ku jirto shardigu waxaa kaloo shardiga shaqaalaha gacantiisa in gacan loo geliyo waa shardi maxaa baxay falaa yasixu اlqiraadu bishardi kowni اlmaal biyadi gayri اlcaamil haddii markii horeba heshiiska lagu daro oo la yidhaha bishardi lacagta anugu aan gacanta ku hayo ama bishardi la yidhaaho wiilkaygaa lacagta gacanta ku haynay adigu lacagta laguu dhiibi maayo oo waa laga ilaalin qiraadku maba ansaxayo qofka waa in xor la siiyo qofka waa in xor la siiyo shuruudu camali lqiraad haadihi tani shuruudu camali lqiraad isla bimushtarka shaqadiisii shaqadaas shuruuddeedii shaqada la qabanayana sharcigu wuxuu u shardiyey shuruud shuruudu camali اlqiraadi qiraadka shaqadiisa shaqadaas shuruuddeedii ihnaani labow shaqada laba qabanayo sharcigu wuxuu u shardiyey laba shaqo kownuhu kownulcamal shaqada la qabanayo ahaanshadeesa wey tijaaratan ganacsi shaqada la qabanayo waa inuu noqdo waxa la qabanayo waa inay tijaaro noqdaan oo shaqo kale aan lagu shardin wa anlaa yudayiqahu shaksigana waa inuusan ku ciriirinin wa an laa yudayiqa waa inuusan ciriirin shaksigu hu camalka shaqada waa inuusan ku ciriirin cala alcaamili shaqaalaha shaqadana shaqaalaha inuusan ku ciriirin waa shardi maxaa la diidayaa qofku inuu yidhaaho bishardi an tatajira fii mataacin mucayanin ow nawcin naadirin tusaale ahaan inuu yidhaaho lacagtan horta ganacsi igu samee laakiin shay hebel bis ayaad ganacsi ku samayn kartaa wax kale ganacsi kuma samayn karta hadduu yihaaho qiraadka ma ansaxay qofkan waxaa dhici karta marba meel inuu faa'iidada u arko mar waxaa dhici karta baabuur inuu soo iibiyo inuu u arko maslaxo ahaan mar waxaa dhici karta alaabta dhismaha inuu faa'iidadii ay ku jirto mar waxaa dhici karta inuu boos lacagta ku iibiyo inuu maslaxo u arko qofka waa in la madax banneeyo laakiin haddii nooc khaasa qofka lagu shardiyo oo la yidhaha lacagtan boos mooye boosas mooye ganacsi kale kuma samayn kartid ma ansaxayo qofkii ciriiri aad gelis wa an laa yudayiqa waa inuusan shaksigu ciriiri uga dhigin hu camalka shaqada cala alcaamili shaqaalaha waa inuusan shaqada ciriiri uga dhigin shuruudu ribxi اlqiraad haadihi tani shuruudu ribxi اlqiraadi isla beec mushtarka faa'iidadiisii faa'iidadaas shuruuddeedii shuruudda faa'iidada sharcigu uu u shardiyey shuruudu ribxi اlqiraadi qiraadka faa'iidadiisa shuruuddeedii ihnaani labawo kownuhu kownu ribxi ribxa ahaashadiisa weeye lahumaa labadooda waa inuu ribxu u sugnaado ribxa labadooda inay shirko ku yihiin waa shardi qaabkay doonaanba ha ku heshiiyaan ayagu qaabkay doonaanba ha ku heshiiyaan falaa yasixu ma ansaxayo calىa ana ribxa kulahu liaxadihima haddii tusaale ahaan ay yidhaahaan faa'iidada hal qof ha qaato shaqaalaha keligiis ha qaato ama qofka hantida iskale keligiis faa'iidada ha qaato ma ansaxayo ma ansaxayo taa hadduu yidhaahdo walaa calىa ana ligayrihimaa minhu shay-a hadday ku heshiiyaanna ma ansaxayo labadeenna qof ka baxsan bishardi inuu faa'iidada wax ku yeesho oo faa'iidadii maxay u qaybsamay saddex qaybood ninkii hantida iska lahaa shaqaalihii iyo nin kaloon shaqaba ku lahayn bishardi inuu faa'iidada nala yeesho ma ansaxayso waa dulmi wey taas wa an yushtarada waa in la shardiyo lilcaamili shaqaalaha minhu min aribxi ribaxa xaggiisa juz-un qayb waa in looga shartiyo jibkaas juskaasoo macluuman la og yahay juskaasoo minhu ribaxa juskaasoo macluuman la og yahay minhu min aribxi ribaxa xaggiisa laga og yahay biljus-iyati qaybnimona looga og yahay qaybnimo looga og yahay wa an yushtarada waa in loo shardiyo lilcaamili shaqaalaha minhu min aribxi ribaxa xaggiisa juzun qayb waa in looga shardiyo qaybtaasoo macluuman la og yahay minhu min aribxi ribaxa xaggiisa laga og yahay biljus-iyati qaybnimo looga og yahay waa in looga shardiyo waxaa kaloo shardi ah faa'iidada wax laysla og yahay oo weliba jus-inimo loo og yahay jus-inimo jus-inimo maxaa loola jeedaa yacni faa'iidada waxaad leedahay nis faa'iidada waxaad leedahay thuluth saddex markii loo qaybiyo hal meel labana aniga iskale faa'iidada waxaad leedahay cushur toban markii loo qaybiyo aad hal ku leedahay jus-inimada saasaa loola jeeda waxuuna waa inay ku heshiiyaan jus-inimada shardu siiqati اlqiraad haadaa midkani shardu siiqati اlqiraad qiraadka siiqadiisii siiqadaa shardigeedu shardu siiqati اlqiraadi qiraadka siiqadiisii shardigeedii shardu siiqati اlbeyci ka shardi siiqati اlbeyc siiqadii beeca shardigeedii oo kale shuruuddii siiqadii beecaanu ku soo qaadanay shuruuddii oo kale iyadana loo xiri suuraة اlqiraad haadihi tani suuraة اlqiraad tani waa qiraadka muuqaalkiisii qaabka qiraadka u dhaco suuraة اlqiraadi qiraadka suuradiisii an yaquula zaydun zayd waa inuu ku yihaaho licamrin camr uu ku yidhaah qaaraltuka waa kuna kula beec mushtaray fii haadihi tan dhexdeedaan kaagala beec mushtaray taasoo alalfi dinaari kunka dinaar ah calىa ana ribxa ribaxa iyo faa'iidadu beynanaa dhexdeenna inuu ahaado ayaan kugula beec mushtaray saas waa inu kunkan dinaar ii qaad bishardi faa'iidadu inay naga dhexayso fayaquula camrun camarna markaa uu yidhaah qabiltu camarna wuxuu leeyahay waan aqbalay almusaaqaatu haadihi midani axkaamu lmusaaqaati isla waraabtanka axkaamteedii wey halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka hadli musaaqaadka sharcigu wuxuu u yaqaano iyo axkaamta musaaqaadka musaaqaadku waa masalo khusaysa beeraha masale beeraha khusayso weeyo qofkani beer uu iska leeyahay isagu beertaas marka wuxuu rabaa inuu qof kaloo shaqaalaa ugu dhiibo waa isagu dhibkeeda iyo rafaadkeeda iyo inuu qof kale iska xijiyo ayuu dooni musaaqaada leeyahy musaaqaadkaas marka shuruudaha iyo meelaha uu ku ansaxo iyo meesha uusan ku ansaxaynin ayuu sheekhu noo sheegay almusaaqaatu musaaqaadku luqatan min luqatin xagga luqada maakuudatu waxaa laga soo qaatay min asaqyi waraabin waraabin ayaa laga soo qaatay leanna waxa weeye shaqada beerta laga qabanayo shaqada ugu muhiimsanaa waxay tahay in shaqaaluhu beerta uu waraabiyo oo uu ku dadaalo sidii mirahani ay biyo wanaagsan u heli lahaayeen mirahani biyo wanaagsan siday u heli lahaayeen wa sharcan min sharcin xagga sharcigana musaaqaad waxaa la yidhi mucaamalatu shaksi shaksiga la dhaqankiisii hayrahu hayrkiis uu la mucaamalooduu la dhaqmo calaa shajarin geedna uu kula dhaqmo kula mucaamalooduu kula heshiiyo geedkaasoo makhsuusin la khaas yeelay liyatacahada si uu u xanaaneeyo hu ay shajar geedahaasi uu u xanaaneeyo bisaqyin waraabin uu ugu xanaaneeyo wagayrihi gayri saqyi waraabinta gayrkeed uu ugu xanaaneeyo walxaal ahamaratu midhaha lahumaa labadoodana miruhu uu u sugnaaday bisiiqatin bisababi siiqa hadal labadooda dhex maraya sababtiisana uu shaksiga kula mucaamalood xagga sharciga musaaqaad waxaa la yidhaha mucaamalatu shaksi kayrahu waa shaksiga la mucaamaloshadiisii kayrahu hayrkiis uu la mucaamaloodo oo qof kale uu mucaamalo iyo heshiis la galo calaa shajarin geedana uu kula mucaamaloodo geedahaasoo makhsuusin la khaas yeelay geedaha la khaas yeelay maxaa loola jeedaa mas'alatu lmusaaqaad waxay khaas ku tahay cinabka iyo timirta bis masaladan musaaqaadka waxay khaas ku tahay geedo khaasa ayaa sharcigu u shardiyey waa cinabka iyo timirta bis labada masalo sharcigu u ogol yahay musaaqaad calaa madhab imaam shaafici waa sida uu qabo madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala liyatacahadda si uu u xanaaneeyo hu ay shajar geedaha si uu u xanaaneeyo bisaqiin waraabinna uu ugu xanaaneeyo wagayrihi gayri saqyi waraabinta keyrkeedu uu ugu xanaaneeyo walxaal ahamaratu mirihiina lahumaa labadooda uu sugnaado mirihiina hadhow waxay leeyihiin waa kala qaybsanaynaa nisya nis ama rubci rubac ma uluya ulu wixii ka soo baxa beerta ayaan kala qaadanayna bisiiqatin bisababi siiqa siiqo iyo hadal dhex maraya sababtiisana uu kula mucaamalooda waa siiqada noo iman doonta arkaanu musaaqaati haadihi midani arkaanu musaaqaat musaaqaadka isla waraabtanka arkaantiisii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli musaaqaadka arkaanta uu iska leeyahay arkaanu lmusaaqaati musaaqaadka tiirarkiisii sitatun lixu maalikun qof asagu wax iska leh oo qofkii beerta iska lahaa wa caamilun shaqaalihii kii beerta ka shaqaynaya wa camalun shaqadii la qabanayay wa hamaratun mirihii mirihii beerta ka soo ga-ayay wasiiqatun hadalkii iyo wa mawridun makaanu aroor makaanu aroorkaasoo lilcamali shaqada u sugnaata shaqadu meesha ay arooreyso iyo meesha laga shaqaynayo lixdaas rugnay musaaqaad leedahay maalik caamil camal hamara siiqa mawrid lilcamal meeshii shaqadu ay arooreysay meesha laga shaqaynayo mid walbaa shuruuddiisu noo sheegi sheekhu shardulmaaliki walcaamili haadaa midkani shardulmaaliki maaligga shardigiisii iyo walcaamili shaqaalaha shardigiisii fi lmusaaqaati musaaqaadka dhexdiisana loogu shardiyey masalada musaaqaadka maaliga iyo shaqaalaha shuruudaha sharcigu uu xiray shardulmaaliki waalcaamili maaliga iyo qofka shaqaalaha shardigoodii fi lmusaaqaati fii masalati lmusaaqaat masalada musaaqaadkana loogu shardiyey labadooda sharduhumaa ka shardihimaa labada shaksi shardigoodii oo kale wey fi lqiraadi fii masalati اlqiraad masalatu lqiraad labadii yani mucaamalada gelaysay shuruuddii loo shardiyey oo kale ayaa labadan qofna loo shardiy oo shuruuddii qiraadka hadda aan kuso marnay muxuu ahaa an yakuuna ma'duuna tasaruf labada qofoo qiraadka uu dhex marayo mid walba waxaa loo shardiyey ma'duunu tasaruf inuu yahay ee qof sharciguba tasarufka uusan u ogolayn ka sibyaan caruurtii iyo majaaniintii iyo sufahadii musaaqaadna ma geli karaan labada qof musaaqaad ma geli karaan caruurtii iyo majaaniintii iyo kuwii sufahada ahaa shuruudu camali musaaqaad haadihi tani shuruudu camali musaaqaad musaaqaadka camalkiisii camalkaa shuruuddiisii wey shaqaduna shuruuday leedahay shaqadii nafteedii la qabanayo shuruuday leedahay shuruudu camali musaaqaati musaaqaadka shaqadiisii shaqadaa shuruuddeedii inaani labow laba shardi ayaa shaqada loo sharday allaa yashrida shaksiga maaligu waa inuusan ku shardin cala alcaaqidi qofka heshiiska la gelaya maa shay waa inuusan ku shardin shaygaasoo leysa shaygu calayhi cala alcaaqidi qofkii heshiiska la gelaya dushiisa wax aan ahayn oo sharciguba uusan saarin waa inuusan shardi uga dhigin shaqaalaha waa inuusan shardi uga dhigin waxaan sharciguba u dirin oo sharcigu uusan waajib uga dhigin tusaale ahaan maxaa ka mid a ah binaa uljidaar wuxuu yihi beertan waa iga shaqaynaya laakiin bishardi an tabniya aljidaara bishardi laakiin shaqadaada waxaa ka mid a ah gidaar beerta inaad igu samayso ood ku soo wareejiso baatil lannu ninkani sharcigu wuxuu waajib uga dhigay musaaqaadka la samaynayo geedahaas inuu waraabiyo inuu waxyaalaha maaragtaahay ka soo dhashay geedaha yarirka ahoo nafaqada geedaha la qaybsanayo inuu ka falo oo meesha uu ka falo waxyaalahaasa loogu talagala maahan inuu maragtaahay gidaar dhiso iyo inuu ceel cusub beerta u sameeyo u qodo sharcigu asaga waajib uma dhigin ama wuxuu yihi bishardi inaad ceel u raadiso beerta oo cedel iigu qodo waxaasoo dhan waxay burineen heshiiskii mushaaqaadka ay baadil ka dhigeen wa an yuqadara waa in lagu qadaro camalka shaqada musaaqaadka bizamanin zaman waa in lagu qadaro zamankaasoo macluumin laysla ogyahay yahay zamankaasoo yuhmiru fiihi zamanka dhexdiisa ashajaru geeduhu ay ku miro bixin karaan haaliban fii haalibin sida haalibka ah geeduhu ay ku miro bixin karaan waxaa kaloo shardi ah in wakti loo qabto shaqada weliba wakhtigaasi waa inuu yahay wakti laysdhihi karo geeduhu miro waa dhalaya geeduhu miro waa dhalayaan tusaale ahaan laba sano laba sanoo kale ayaan kugula heshiiyey beertan inaad ka shaqayso laba sano marka waa qadar lays cinabkii iyo timirtii waa ku dhalayaan waa ku dhalayaan waa ku baxayaan wakti la isleeyahay oo geedkihii mirihii dhalayaan cinabkii geedkii timirtu laba sano cinabkii yani uu dhali timirtii xilli la isleeyahay miruhu geedka dhali karaa waa in waktigaa ay wada qabsadaan shardigu shuruudu hamarati haadihi tani shuruudu hamarati waa mirihii ay wadaagayeen shuruuddoodii mirihii la wadaagayay shuruuddoodii shuruudu hamarati miraha shuruuddoodii isnaani laba wey kownuhaa kownu hamarati midhaha ahaanshadoodiiyaa shardi ah lilcaaqideyni labada qof oo heshiiska wadagelaya waa inay miraha ay wada yeeshaan miraha maxay ku wada yeelanayaan calaa xasab alitifaaq sidii ku heshiiyaan sidii ay ku heshiiyaan wa kownuhaa kownu hamara miraha ahaanshadoodiina waa shardi shardiga macluumatan miraha kuwo la og yahay uu noqdo biljus-iyati qaybnimo waa in lagu ogyahay shaqaaluhu qayb waxa uu qaadanayo qaybnimo waa in lagu ogyahay waa in la yidhaha beerta wixii ka soo baxa nisaad leeda ama beerta wixii ka soo baxa cushur rubuc hulud nis wahaa kada inimo in loogu sheego shardigu shardu siiqati lmusaaqaat haadaa midkani shardu siiqati lmusaaqaat musaaqaadka siiqadiisii siiqadaa shardigeedu siiqadu waa hadalka dhex maraya labadoodii shardu siiqati lmusaaqaat musaaqaadka siiqadeedii siiqadaa shardigeedii shardu siiqati اlbayci ka shardi siiqati اlbayci siiqadii beeca shardigeedii oo kale wey waa shuruudihii beeca aan ku soo qaadanay siiqadiisii ilaa cadama tacqiiti wakti u samaynta weynteeda mahane shuruudaha maxaan ku soo marnay siiqat اlbeec waa inaan beeca wakti loo samayn oon la dhihin bictuka haada shay-a shahran shaygan bilan kaa iibiyey beec wuxuu ahaa baatil laakiin musaaqaadka maxaa shuruuddiisaba ka mid a in zaman la sheego oo miruhu ay ku dhalan karaan zaman laisleeyahay geedku miraha wuu ku dhali karaa zamanka in la sheego shuruudda musaaqaadkiiba ka midta beecana waa burinaysa in wakti la sheego <clears throat> shuruudu mawrid اmusaaqaat haadihi tani shuruudu mawrid اmusaaqaati musaaqaadka makaanu aroorkeedii makaanu aroorkaa shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu ka guda musaaqaadka horta xaggee aroortaa xaggee gashaa shaqadan musaaqaadku ma meel walba iska geliyo maalan yaanyadii beertii yaanyadu ka baxaysay musaaqaad ma gashaa beertii ganleydu ka baxaysay ma gashaa ma wax walboo beerahay gashaa mase beer khaasa ayaa sharcigu uu u sameeyey musaaqaad iyo geedo khaasa shuruudu mawrid اmusaaqaati musaaqaadka makaanu aroorkeeda shuruudaheedii sitatun lix lixwo an yakuuna mawridku meesha musaaqaadku aroorayo naklan waa inuu noqdo geed timir ow cinaban ama geedka cinab bes calaa madhab imaam shaafici madaahibta kale ayagu waxay banaynayaan waxyaalaha la yidhaha musaaracada iyo mukhaabarada dhoobeyda qaybo ka midana waa loola dhaqma dhinacan koonfurta dhoobeyda mukhaabarada iyo musaaracada iyo waa loola dhaqma yani iyagu madaahibta wa kale waxay ogol yihiin waxay leeyihiin musaaqaadka shardina uma aha beertu inay tahay beer beer cinabeed inay tahana shardi maaha ayu zarci kastoo baxa ayaa musaaqaadku geli karaa ayu zarci kasta oo baxa waxay ku tilmaamaan musaaraca iyo mukhaabaro tusaale ahaan genleya kuu baxaysa beer genleya shaqaalad geline waxaad leedahay abuurka anigaa keenaya beertaa ka shaqey hadhow wixii ka soo baxana nisan kaa mira dowida waa looga dhaqmaa inta kale ikhtiyaaraad waxaa kaloo jira imaamu nawowi masalaة اlmukhaabara inuu asagu rajaxay oo yihi deliil ahaan waxaa raajixa masaladaas inay bannaan tahay oo isagu uu leeyahay beeraha kale ama ha noqdaan genleydii beriiskii waxaasoo dhan waxaa geli kara uu leeyahay mukhaabaradii mukhaabaradii aa geli kara laakiin sida madhabka imaamu shaafici raajixa ku ah masأalaة اlmusaaqaad waxay khaas ku tahay annaklu wاlcinab bis beertu waa inay tahay beer cinab uu ka baxo ama beer timireed wa an yakuuna waa inuu ahaado weliba waan yakuuna waa inuu ahaado nakli kullu minhumaa mid walboo timirta iyo cinabka ka mida maqruusan mid la tallaalay inuu noqdana shardigu geed tallaalan inuu yahay waa shardi haddii qofka zero looga bilaabo musaaqaadkuma ansaxayo meel eber haddii looga bilaabo maxaa la yidhi haddaad abuureen timirtii kow cinabkiina kow ma ansaxayo qofku geedkiiyo baxaya iyo timirkiiyo baxaya geed cinabkiiyo baxaya waa in markaa heshiiska lala galo laakiin meel sagxada hadda adigu waa inaad timirtii raadiso cinabkii ma ansaxayo taas ma ansaxayo <clears throat> wa an yakuuna waa inuu ahaado wa an yakuuna waa inuu ahaado kullun minhumaa mid walboo geedaha timirta iyo cinabka ka mida mucayanan mid la cayinay waa inuu ahaado oo la magacaabo haddii aad qofka tiraaho waxaan kugula heshiiyey axad labada beer oo aan leeyahay mid ka mid a labada beeroon leeyahay mid ka mid ah musaaqaadka ugula heshiiyey ma ansaxayo leanno labada beeroon mid ah waa kee waa in la cayinoba wa an yakuuna waa inuu ahaado kullun minhumaa mid walboo geed timirka iyo geed cinabka ka mid a ah, mar mid la arkayo waa inuu ahaado waa inuu haddana shaqaaluhuna arko maalinkuna arko geedka lagula heshiinayo wa an yakuuna waa inuu ahaado kullun minhumaa mid walba oo geedaha timirta iyo geedaha cinabka ka mid a ah, biyaddi lcaamil shaqaalaha gacantiisa inuu ahaado waa shardi waa sidii masalaة اlqiraad aan kusoo marnay masalaة اlqiraad qofka shaqaalaha waa in loo madax banneeyo hantida oo gacanta loo geliyo haddii laakiin la yidhaaho yacni geedku bishardi qof kale uu maamulo oo gacanta uu ka hayo adiguna kor uun shaqada ka wad ma ansaxayso wa an laa yabduwa waa inuusan soo muuqan salaaxu hamarihi hamari shajari geedka mirihiisa mirahaas wanaagooda wanaagga waxaa loola jeedaa bisaylka waa an laa yabdu waa inuusan soo muuqan salaaxu amarihi amari shajari geedka mirihiisa miraha bisaylkooduna waa inuusan soo muuqan ayaa shardi ah haddii geedkii bisaylkiiba uu bilaabay timirtiiyaba soo dhalatay cinabkii uu soo dhashay xilligii bisaylkaana kusoo bilbilowday maxaa laga muxuu qabanaa qofkan haddiiba timirtii ay dhalatay oo weliba bisaylkii la gaaro bisaylkii uu soo bilaabay shaqaaluhu muxuu qabana waxay noqonaya cayaar marka wuxuu qabanayo lacib ma ansaxayo markaasoo kale musaaqaad markaa ma ansaxayso suurat lmusaaqaad haadihi tani suurat lmusaaqaad tani waa muuqaalka musaaqaadka qaabka musaaqaadka loo galo suurat lmusaaqaati musaaqaadka muuqaalkiisii an yaquula zayd bin licamrin zayd waa inuu camar ku yidhaah saaqaytuka waxaan kugula heshiiyey oon kugula waraabtamay calaa haadaa kan kaasoo annakli ee geedaha timirta ah sanatan hal sano ayaan kugula waraabtamo on kugula heshiiyey litatacahadahu si geedka nakligaa aad u xanaanayso binisfi thamari miraha ka soo baxa niskiis ayaana kugula waraabtaban kugula heshiiyey geedahan timirtaha ah, miraha ay dhalaan niskeed fayaquula camrun camarna markaas uu yidhaaho qabiltu waan aqbalay allah subxaana